bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rab lcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin innawowiy raximahu llahu tacaala baabu nnahyi can illacni lacnadii iska reebidda layska reebay caddeynteedii ayuu u baab yahay ayb qofka inuu qof yani lacnad ku tuuro iska reebidda layska reebay qaala rawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wa muslimi can thaabit bni daxaak radia allahu canhu wakaana min asxaabi shajara thaabit wuxuu ka mid ahaa dadkii nebiga kula mubaayacooday oo kula ballantamay geeddii hoosteeda waa baycatu ridwaan kun iyo afar boqole ahaayeen rasuulka sal ll ly salam wuxuu yidhi kun iyo afartaas boqol dadkii baycadaas galay nin ka mida oo ay naar taabanayso ama naar gelaya ma jiro qaala waxa uu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu alayh waalih wasalam nebigu waxa uu yidhi lacnu lmu'mini qofka mu'minkaa lacnadiisa ka qatlihi dilkiiso kale wa qofka mu'minkaa lacnadiisa in la lacnado waa in la dilo oo kale wa aaday khatar u tahay marka lacnadu marba haddii lala simay dil qofka la dilo nin muslima inaad disho iyo inaad lacnado xagga dembiga waa isku mid lacnad waa lacnadan tahay ama lacnadii kugu dhacday inaad tiraahdeed iyo inaad disho waa isku mid xagga dembiga qaala waraweyna marka dembiada qof muslim in la dilo xaaraanay ahayd weliba dunuubta kuwa ugu waaweyn lacnaduna sidaasay noqonaysaa marka qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalama qaal laa yanbagii lisidiiqin an yakuuna lacaana laa yanbagii ma habboona lisidiiqin qof sidiiq ahoo iimaan laho rumayn badan an yakuuna lacaanan inuu ahaado qof lacnadid badan ma habboona ayb laa yanbagii lisadiiqin an yakuuna inuu ahaado lacaanan mid lacnadid badan inuu ahaado uma haboona yani laa yanbagiidan maba bannaano waa marka wamaa yanbagii liraxmaani an yattakhida walada oo kale qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi ayda can abidarda radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam laa yakuunu lacaanuuna kuwa lacnada badan ma ahaadaan shufacaa'a kuwa ergeeyo walaa shuhadaa'a marqaatiyaalna ma noqdaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha dadka lacnada badan ilaahay agtiisa mansilo kuma laha oo sharaf kuma laha wuxuu ku leeyahay marka rasuulka sal allahu aleyh ali wasalam dadka sidaa u lacnada badan markay adduunyada joogaan ma noqdaan dad shufaca noqdo ergo qofka muminka ah ilaah ergadiisa waa aqbalaa qofkan marka lacnadida badan ergadiisa lama aqbalo oo erge ma noqdo markhaatiyaalna ma noqdaan maalinta qiyaamaha oo dadka markhaati loo qabsanaya iyagu markuma jiraanoo markhaatidooda la fiirin maayo ayb qaala warawaynaa fi sunani abi daawuuda watirmidiyi can samurata bni jundubin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi laa talaacanuu ha islacnadinina bilacnatillaahi ilaahay lacnadiisa ha isku lacnadinina walaa biqadabihi ilaahay caradiisana ha isku lacnadina walaa binaari naarna ha isku lacnadinina qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal salam nabigu waxa uu yidhi leysa almu'minu mu'minku ma ahan biacaani mid durid badan walalcaani mid lacnadid badanna ma aha walalfaaxishi mid yacni xunna ma aha walalbadii'i mid af dheerna ma aha qaala tirmidiyu xadiidun xasan qofka muminkaa tacaan ma aha mid dad duris badan ma aha ayb marka dadku qofku waxaa inuu iska ilaaliya inuu barnaamij ka dhigta dad duridood oo markii meel laysugu yimaadaba qof uun la duro ama dad uun la duro ayb weliba kuma sii jirta dadka la caynaya ama la duraya haddii ay yihiin khiyaaru khalqillaah sida saxaabada iyo kale iyo eh, salafkii iyo eh, haddana markaa weliba iyo dadka ahlu cilmiga ah iyo dadka yacni dacwada faafiya oo diinka ilaahay u gargaaro oo bilcilmi walcamal ugu gargaaro ayb qofka inuu dura ma ahan dadka maxaa yeele dadkaa duristooda oo la badiyaa ama la duraba waxay keenaysaa dadkii inay markaa ka eh, eh, waxay keenaysaa arrintaa iyada dadki inaanay waxba ka qaadanin dadkaas oo haddii qofka eh, dadka caamada ay arkaan uun dadka diinka sheegayo iyaga isdurayo isdurayo isdurayo midba midka kale uu durayo marka dambe way ku fududaanayaan caamada indhahooda dadkii xaq u sheegi lahaa walidaalika marka haddii akhdaa ay jirto qofka qofka kale uu khalad ku arko markaa khaladkii inuu markaa u sheeguu leeyahay haddii markaa qof bidco faafinaya uu jiro la og yahayna bidcadii marka ku madax adag dana daaci bidcadiisa ku ah dadka marka khaladkiisa in loo sheego oo loogaga digo sifihii ay ugaga digi jireen dadkii inaga naga horeeyey ee ahlu fadliga ahaa yani salafu hadihi lumma ayb laakiin qofku inuu wax lagu faakahaysto ka dhigo wax darara aanu kala wax dan ah oo kasoo gashayna aynan jirin maanta kuwa aan waduxaa inta ka hooseysa qur-aanka xataa aan akhrin karin ee suuradaha gaagaaban xataa aan aqoonin ayaa waxay leeyihiin qofkan daacibuu bidcadiisa ku yahay anaa radinayo nacam markaasaad arkaysaa qof jabal ho weyn oo cilmi iyo cibaadaba ummadda yacni daahirkiisa wanaag ay ka arkaan ayuu maanta dhan cay iyo ugu dhaqaaqaya dadkaasoo kale marka iyaguna waa raadkoodu waa ka soo baxa waxa ay kasbanayaan raadkiisa qofka muuminka marka dacaan maaha weligaa marka iska ilaali inaad daddurid un u joogta keliya walal lacaanina ma aha qof lacnadid badanna ma aha walalfaaxishi mid faaxisho warxunna ma aha walalbadii'i mid af dheerna ma aha ayb badaa waxay tahay af dheeraanta oo qof walba afka balaq lagu siiyo un ayb qaala tirmidiyu xadiisun xasan qaala warawaynaa fi sunani abi daawuuda can abidardaa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalama ina alcabda addoonka idaa lacana shay-an shay hadduu lacnado sacidat illacnatu lacnadii waxay fuulaysaa ila samaai samada xaggeeda fatuqlaqu abwaabu samaai samada albaabadeeda la xiraa duunaha iyada intaynan soo gaarin iyada ka sokay uma tahbitu ila alardi dhulka ayay u hoobanaysaa fatuqlaqu abwaabuhaa dhulka albaabadiisana waa laga xirtaa duunaha iyada sukadeedaba uma ta'khudu yamiinan midig ayay qaadaysaa wa shimaalan bidix bay qaadaysaa fa idaa lam tajid haddii aynan helin masaaqan meel ay gasho haddaanay helin rajacat ila ladii lucin rajacat ila ladii kii ayay u noqonaysaa lucina la lacnaday midkii la lacnaday bay u laabanaysaa lacnadii fa in kaana haddii uu yahay ahlan lidaalika arrinkaa hadduu ahl u yahay waa sidaasoo hadduu lacnadii ahal u yahay isagay ku dhacaysaa wa ilaa haddaanu ahal u ahaynna rajacat ilaa qaa'ilihaa qofkii yiri ayay usoo noqonaysaa oo isagay ku noqonaysaa isagay ku dhacaysaa marka lacnadna waa naxariis ilaahay oo laga fogaado waay waa khatar qaala warawaynaa fi kitaabi abi daawuuda watirmidiy can ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana anabiya sal allahu alayh waali wasalama qaal man lacana shay-an shay qofkii lacnado laysa lahu biahlin ahalna aan u ahayn lacnada rajacati lacnatu lacnadii way soo noqonaysaa calayhi qofkaa korkiisay kusoo noqonaysaa qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can cimraana bni lxusayn radia allaahu canhuma qaal baynamaa rasuulu llahi sal l salam xilli nebiga fii bacdi asfaarihi safaradiisa qaar ka mida uu ku dhex jiray wamra'atun haweeney min al ansaari ansaar ka midana calaa naaqatin hal korkeed ay saarnayd fa dajirat ayb way xanaaqday fa lacanathaa way lacnaday fa samica dalika rasuulu llahi sal baa maqlay faqaala waxa uu yidhi khuduu maa calayha hashaan waxa kor saaran ka qaada wadacuuha iskana daayo ka taga fa inahaa malcuunatun waa mid la lacnaday iyada qaala cimraanu cimraan waxa uu yidhi fakaannii araahaa waaba anoo arkayo al'aana hadda tamshii fi nnaasi dadkay dhex socotaan maa yacridu lahaa axadun qof u banbaxayo oo aadayana ma jiro meesha marka wuxuu leeyahay safaraa lagu jiray nebiga asxaabtiisa naag baa marka hal saarnayd hashii ayay ku xanaaqday waa lacnaday marka allah ku lacnaday tiri lacanakillaah markaa la lacnaday nebigu sal l salam wuxuu amray hashaas in laga dejiyo alaabta iyo waxa saaran in laga dejiyo markaa dabadeedna alaabta laga dhigo in alaabtii laga dejiyo lana daayo faraha laga qaado maadaama la lacnaday meeshaas marka culammadu waxay yidhahdeen sababku waxay tahay naagtan maadaama iyadu ay qaladkaa gashay hashi ay lacnaday waxaa ciqaab looga dhigay hasheedii inay ku dheefsan weyso taasaa ciqaab looga dhigay hashii ay lahayd iyada inay ku dheefsan weysay intifaaceedii iyo ku dhaqankeedii iyo ka faa hasha ayaa laga xarimay marka laga joojiyo iyadoo lagu arintaa looga dhigaayo iyada jaza iyo abaalmarin qultu ikhtalafa alculamaau culimadu waxay isku khilaafeen fii islaami xuseyn waalidi cimraan wa suxbatihi iyo saaxiibtinimadiisa wasaxiixu sida saxiixan islaamuhu islaamnimadiisa waa inuu islaamay wa suxbatuhu iyo saxaabinimadiisa falihaada qultu sidaa darteed waxaan iri radia allaahu canhumaa cimraan iyo xuseyn baa isugu daray maadaama yani sida saxiixa cimraanna uu saxaabi ah la og yahay sida saxiixa cimraan isaga layskuma hayso aabihiina inuu islaamayo saxaabi uu yahayna waa sida saxiixa ah qaala warawaynaa fii saxiixi muslimi ayda can abi barzata radia allaahu canhu qaal baynamaa jaariyatun baynamaa xilli jaariyatun gabar calaa naaqatin hal korkeed ay ahayd ayb calaa naaqatin calayhaa hasha korkeeda bacdu mataaci lqowm dadkii alaabahoodii qaar ka mid ayaa dusheeda ahaa hashaas id basurat binabiy sal l slam nabigay aragtay wa tadaayaqa bihim ljabalu buurtii iyo meeshii ay marayeen baa ciriiri ku noqotay nebigiina waa soo socdaa iyadiina hasheedii oo alaab i wax saaran ayaa buurtii ku ciriirisay nabiga sal l salam faqaalat waxay tiri xal xal marka waxay tahay geela marka la kicinayo oo la orodsiinayo la canaananayo lagu canaantaa xal allaahuma lcanha ilaahu lacnad rasuulkiiba erta inay jidka u banaysa hashibaysaa ku tiri faqaala nabiyu sal slam nabigu waxa uu yidhi laa tusaaxibunaa nala jiri mayso naaqatun hal calayha lacnatun korkeeda lacnad la yeelay oo korkeedu ay lacnad tahay nalama jirayso yiri alaabtii ha laga dejiye amre xataa xayawaankii soo maarisa marka in la lacnado ma fiicno wa fii riwaayati laa tusaaxibnaa raaxilatun gaadiid calayha lacnatun min allaahi ay tahay qultu xal bifatxi alxaa'i almuhmalati waiskaani illaami wahiya kalimatun waa kelima tusjaru biha alibilu geela lagu canaanto faslun lacnadii si guud waa taasaayo waa aragtaayo waa la diiday lacnadii waa la reebay halkan marka wuxuu ka gelayaa faslun fii jawaasi lacni asxaabi almacaasi dadka macsida asxaabteeda ee yani ahlu macaasida ah macsida ku dhex jiro lacnadoodu inay bannaan tahay gayri almucayaniina kuwa la cayinay kuwaan ahayn kuwa iyo kuwa la garanayo kuwaan ahayn yacni waxau ka wadaa meeshan macsida dadka ku jira waa la lacnadi karaa si guud laakiin hebel cali ama faarax ama jaamac ama heblaayo oo dembiga iyo dembigaas samaysay waa lacnadan tahay maya mucayanka qofka mucayanka maya laakiin si guud waa loo lacnadi karaa oo wasfi marka waa lagu lacnadi karaa caam ah tilmaan caama ah, laakiin hebel waa lacnadan yaha lama dhihi kara sababta waxay tahay lacnada qofka lagu tuuraa waa waciid waciidkuna marka inuu qofkan ku dhaboobo wuxuu u baahan yahay shuruudiisiina in laga wada helo mawaanicdiina in laga waayo istifaau shuruud waintifaau lmawaanic dhinaca kale marka waxaa laga yaabaa asbaabtii waciidkan kor yeeli lahayd ninkan inuu la imaado waciidkii marka uu ka kor noqdaa dhici karto habata fi laxaadiisi saxiixati lmashhuurati axaadiista saxiixa ee mashhuurka waxaa ku sugnaatay ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu inuu yiri lacana allaahu lwaasilata allah lacnado naagta tinta xiriirinayso walmustawsilata iyo midda dalbaysa yani naagaha tinta barukada ku xirto barukada oo tinteedii tin kale ku xiraysa artificial oo aan teedi aan ahayn mada mirka midda xirayso iyo midda dalbanaysaba allah lacnado nebigu waa lacnaday hebelna ma dhihin dar rasuulka tilmaan unbuu baxshay waxaa la dhihi karaa marka naagta barukada xirato waa lacnadan tahay heblaaye laak oo buruka xirata gaar ahaan ma dhihi kartaa waa lacnadan tahay maya <clears throat> waanahu qaala waxau yiri nabigu lacana allaahu allah lacnado aakila ribaa ribada ninka cuno alxadiid waanahu qaala waxauu yihi lacana allaahu allah lacnado almusawiriina kuwa wax masawiro oo wax ruux le masawiro waanahu qaala waxauu yihi lacana allaahu allah lacnado man hayara qofkii dooriyo manaara alardi dhulka xuduudiisa dhulka xuduuddiisii dadka ay ku yaqaaneen qofka dooriyo oo bedelo allah lacnado aaday taas maanta u badan tahay dhulbaa dariiq ka falnay waa la yaqaanay sibaa lagu yaqaanay mid walbaa sida ugu durkaayo dariiqa ama wax uga samaysana ayuu doorinaya dariiqii jidka wanahu qaala waxau yiri lacana allaahu allaha lacnado asaariqa tuugga allaha lacnado yiri yasriqu lbaydata ukunta xadaayo ukunta tuugga xaday allaha lacnado ka kalena kunba hadii layii kii wax ka weyn xadayna waaba ka daranba waanahu qaala waxau yihi lacana allaahu allah lacnado man lacana waalidayhi ninkii labadiisa waalid lacnado allah lacnado see ku lacnadaa marka qofka labadii dhashay labadiisii waalid wuxuu ku lacnadayaa buu yidhi qof waalidkiis ayuu caynayaayo lacnadaya asaga waalidkiisa la lacnada yaa usoo jiida marka waalidkii lacnada asaga usoo jiida marka dadka waalidiintooda iska dhaafo hooyada waxaas ku sameey iyo hooyada iyo aabaha saas yeel iyo waxyaabahaas oo aad dhaqankeenna ugu batay waa wax aad u xun walacana allaahu allaha lacnada man dabaxa ligayriillaahi ilaahay keyrkii qofkii u gowraco xoolaha marka la qalaya bisinka in lagu gowraco waxaa loo gowracayana xag alla inay ahaadaan aan raba ilahay dartiis ayb haddaad sanam u gowracdo ama qabri u gowracdo ama owliye meel joogta u gowracdo iyo haddaad jinni u gowracdo kulligood waa wada khalad ligayr illaah kulligood allah ma aha waanahu qaala waxa uu yidhi man axdatha qofkii soo darisiiyo fiiha fi lmadiinati madiine dhexdeeda xadatan wax cusub madiina meesha sunnada ay ka hirgashay ninkii marka madiina bidco keeno oo wax sunnadii nebiga khilaafsan la imaado ow amase aawaa muxdithan qof bidco sameeyey ama wax xun sameeyey ijraam qofkii dumo oo isagoo gadaal gashto facalayhi lacnatullaahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin facalayhi korkiisa lacnatullaahi ilaahi lacnadiisa walmalaaikati malaaigta lacnadooda wannaasi iyo dadkii ajmaciin dhammaantood waanahu qaala waxau yidhi allaahuma ya allahu allow ilcan ilaahu lacnad riclan qoladaas wadakwaana dakwaan wa cusayata cusaya dad qabaa'il magacyadooda qabaa'il marka qabiilada laftirkeeda waa caam hadda casaw llaha allay caasiyeen iyo wa rasuulahu wahaadihi halaatu qabaa'ila weyan min alcarabi ka mida waanahu qaala waxa uu yidhi lacana allaahu alyahuuda yahuud allah lacnada xurimat calayhim ashuxuumu baruurtii baa laga xarimay fa baacuuha waa iibiyeen shay haddii lagaa xarimo waa inaad ka leexato lacagtiisana waa kaa xaaraam shaygan waa xaaraam laakiin danka ganacsigiisu waa bannaan yahay sax ma aha ilaa shaygu inuu yahay yacnii wax oo xalaalna loo isticmaali karo xaaraanna loo isticmaali karo sida ada dahabkao kale maalan naaguguna waa isticmaalkiisu waa u bannaan yahay maal waa laga dhigan karaa nimanku laakiin inay labistaan qaybtaas waa ka xaaraam in laga ganacsadaa taas dembi ma aha laakiin adiga laftirkaaga haddaad arkayso nin qaab daran oo wejki xaaraanta u isticmaalayo haddii aad u jeedido haalib sida ay kaa tahay saas malaynayso danigaaga haalibkaa kaasoo kale ma ka iibinaysid wanahu qaala waxa uu yiri lacana allahu lyahuuda yahuud allah lacnado wanasaara iyo nasaaro ittakhaduu qubuura ambiyaaihim ambiyadooda qubuurtoodii bay waxay ka dhigteen masaajida nebiyaalkoodii qubuurahoodii ayay masaajid ka dhigteen ka samaysteen waanahu lacana almutashabihiina kuwa isku shabaho ayuu lacnaday min arijaali ragga xaal ay ka mid yihiin binisaai naagaha nimanka naagaha iska dhigdhigo wlmutashabihaati naagaha isku shabaho kuwa isku shabaho min anisaa xaal ay naagahana ka mid yihiin birijaali ragga isku shabaho ayuu lacnaday wa jamiicu haadihi alfaadi alfaadan dhammaanteed fii saxiixay lbukhaariyi iyo wamuslimin bay ku sugan yihiin bacduhaa qaarkood fiihimaa bukhaari iyo muslimba way ku sugan yihiin wa qaarkoodna fii axadihimaa bay ku sugan yihiin wa inamaa ashartu ilayha waan ishaaray walam adkur ma aanan sheegin duruqahaa duruqdeeda lilikhtisaari dalaban liliktisaari gaabin doonis aan doonayo qaala warawaynaa fii saxiixi muslimi can jaabirin ana nabiya sal allahu aleyh waali wasalam nabiga ra'aa ximaaran dameer buu arkay qad wusima fii wajhihi wejiga laga calaameeyey faqaala waxa uu yihi lacana allaahu aladii wasamahu allah lacnado kii calaameeyey dameerkan wejiga ka calaameeyey nebigu dameer buu arkay wejiga laga calaameeyey markaasuu wuxuu yidhi lacana allaahu allah lacnado alladii midkii wasamahu wejiga ka calaamiyey dameerkan calaamadana waxa dabbay ku dhejiyeen calaamad uga dhigeen marka wejiga ma la ogolo marka in wax calaamada lagu dhigo fi saxiixayni ana bna cumara radia allaahu canhumaa ibnu cumar mara wuxuu soo maray bifityaanin dhallinyaro min qurayshin reer quraysha ah. qad nasabuu taageen dayran shimbir wahum iyaguna yarmuunahu ay kabdhow ku samaynayaan shimbir bay intay meel ku xireen ay ku taageen ayay shiish ku baranayaan faqaala ibnu cumar ibnu cumar waxau yihi lacana allaahu allah lacnada man facala haada kan qofkii sameeyo ina rasuul allahi sala llahu alayh ali wasalam qaal nebigu wuxuu yihi lacana allaahu allah lacnada man ittakhada shay-an shay qofkii ka dhigto fiihi ruuxu ruux leh wax ruux uu ku jiro oo ruux leh ninkii ka dhigto qaradan kabdhow meel ku kabtuurt meel ku yani hadaf ka dhigto oo marka shiish ku barto allah lacnado maxaa wax naf ku jirto isagiina waa dhib qabaa marka in shiish lagu bartaa ma ma aha oo la dhibo ayb lacana allaahu man qofkii ayaa leeyihi waa wasfi caama waa hebel lama dhihin <clears throat> faslun fasalkan marka wuxuu u fasalayaa wax lacnada bannaan iyo midda aan banaanayn qaala waxa uu yidhi iclam ogow ana lacna almuslimi muslimka lacnadiisa almasuuni ee dhowrsan muslim dhowrsan ee xaaraan iyo ka dhowrsan in la lacnada xaraamun xaaraam inay tahay ogow biijmaaci lmuslimiina muslimiinta ijmaacooda yacni muslimiinta iskuma khilaafsana wayajuusu waxaa bannaan lacnu asxaabi alawsaafi tilmaamihii dadkoodii wayajuusu waxaa bannaan lacnu asxaabil awsaafi tilmaamihii dadka iskale lacnadahooda almadmuumati la eedeeyey tilmaamaha xun dadka iskale waa la lacnadi karaa ka qowlika ee tiraa lacana allaahu alaalimiina kuwa dulmiga fala allaha lacnado lacana allaahu alkaafiriina lacana allaahu alyahuuda wanasaara lacana allaahu alfaasiqiina lacana allaahu almusawiriin wanaxwu dalika iyo wixii lamido ah, mima taqadama wixii soo hormaray fi lfasli saabiqi fasalkii horeeyey wa amaa lacnu linsaani qofka lacnadiisa bicaynihi si gaara ah hebel loo lacnado miman itasafa mimanna ah hebelka itasafa ku sifooba bishayin shay min almacaasi macaasida kamida ka yahuudiyin yahuudi oo kale aw nasraaniyin ama nasraani oo kale aw daalimin ama daalim aw zaanin mid zinaysta aw musawirin mid wax masawiray aw saariqin tuug ow aakili riban riban mid cuno fa dawaahiru alaxaadiidi axaadiista daahirkeeda anahu leysa bixaraamin xaaraam ma aha <coughs> wa ashaara alghazaaliyu ghazaali wuxuu ishaaray ilaa taxriimihi xaaraantinimadiisa ilaa fii xaqi man qof maahane calimnaa aan ogaanay annahu maata cala alkufri gaalnimo inuu ku dhintay kaabilahabin waabijahlin kaabi lahabin waabi jahlin wa fircawna wa haamaana iyo ashbaahihim qaala waxa uu yihi lianna lacna lacnadu huwa libcaadu weeyaan fogeyn can raxmat illaahi tacaala ilaahay naxariistiisa qofka laga fogeeyo wamaa nadrii mana ogin maa yukhtamu bihi waxa loogu khatimayo lihaada alfaasiqi faasiqan aw ilkaafiri gaalkan mucayanka halkan imaam nawowi wuxuu leeyahay isagu qofkii ku sifooba wax macaasida ka mida ayb bicaynihi in loo lacnado yahuudi iyo nasraani dhaalim zani musawir oo kale axaadiista daahirkeeda xaaraam inuu ahayna laga fiirinayaa khazaalise wuxuu tilmaamay buu leeya inay xaaraam tahay ilaa qof aan ogaanay oo binas aan ku ogaanay inuu gaalnimo ku dhintay maahan ama ku dhimanayo sida abulahab iyo abujahl iyo fircawn iyo hamaan iyo maxaa lacnadu waa naxariis alloo laga fogaaday laga fogeeye qofka mana ogin buu yiri qofka wax loogu khatimi doono faasiqan hadda waa faasiq gaalkan hadda waa gaal laakiin inuu islaami doono ma ogin qaala wa aladiina lacanahum rasuulu llahi sal salam kuwa nebiga ou lacnaday biacyaanihim oo u lacnaday hebel ahaantooda fayajuuzu waxaa bannaan anahu sala allahu alayh wali wasalam nebigu calima inuu ogaado mowtahu dhimashadoodu calal kufri ay ku dhimanayaan qaala waxa uu yidhi wayaqrubu min allacni lacnadii waxaa u dhow adducaau cala alinsaani qofka in lagu habaaro bishari shar xata adducaau cala adaalim daalimka xataa habaarka la habaaro ka qowlilinsaani uu dhahayo laa asaxa allaahu jismahu ilaahay kan jirkiisa ma caafiyo walaa sallamahu llaahu ilaahay ma badbaadiyo wamaa jaraa majraahu iyo wixii meelahaasoo kale socdo tusaalahaasoo kale leh wa kullu daalika kaagaa dhammaantiis madmuumun weeyaan mid la eedeeyey wakadalika lacnu jamiici alxayawaanaati xayawaanaadka dhan la lacnado waljamaadi waxyaabaha aan nafta ku jirin jamaadaadka la lacnado fa kulluhu madmuumun weeyaan faslun sidaas baana markaad moodda inay xoog badan tahay maxaa yeelay qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahay laysa laka min alamri shay ou yatuuba calayhim ow yucadibahum fa aalimuun markii uxud dagaalkii uxud uu dhacay ayaa nabiga markii la daqray sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi kayfa yuflixu qowmun shajuu nabiyahum say u liibaanayaan dad nebigoodii dhaawacay oo daqray markaasaa layidhi leysa laka min alamri shay liibaanta iyo hidaayada iyo naxariista iyo shaqo kumalid adeeg arrimaha ilaahay baa shaqo kul waa laga celiyay rasuulka sal l slam fasalkan wuxuu u fasilaya qofkii qof lacnado oo aan lacnad mudnayn sideebuu isku gaarayaa sideebuu ninkaa isku daba qabanayaa xakaa abuu jacfarin innaxaas can bacdi alculamaa wuxuu ka sheegay annahu qaala inuu yidhi idaa lacana alinsaanu insaanku hadduu lacnado maa laa yastaxiqu allacna wax aan lacnad mudnayn falyubaadir ha degdego biqowlihi ha ku degdego qowlkiisa u dhahayo ilaa an yakuuna laa yastaxiqu waxbaad lacnaday wixii lacnad ma mudna markiiba waxaa ku dartaa ilaa an yakuuna laa yastaxiqu ku dar lacana allaahu fulaa hebel allah lacnado markaasaad isdaba qabanaysaa markaas waxaad dhehaysaa ilaa an yakuuna laa yastaxiq ilaa inuusan mudnayn maahane haddii uusan mudnayn ha lacnadin ilaahu faslun fasalkana wuxuu fasal yahay waxa bannaan qofku inuu yiraahdo marka macruuf la faraayo munkar la reebayo wayajuusu waxaa bannaan lilaamiri mid ka amrayo bilmacruufi macruuf annaahi reebayo canilmunkari munkar reebayo iyo wa mu'adibin mid kastoo wax tarbiyaynayo an yaquula inuu dhaho liman yukhaadibuhu qofka uu la khidaabayo fii dalika alamri arrinka uu kula khidaabayo weylaka ow amase yaa daciifa alxaali ow amase yaa qaliila annadari linafsihi war midka nafsadiisa inuu fiiriyaba ay yar tahay aw amase yaa daalima nafsihi nafsadiisa kan dulminayo wamaa ashbaha daalika iyo wixii lamida buu dhihi karaa bixayu meel laa yatajaawazu ila alkadibi been uunan u gudbaynin walaa yakuunu fiihi dhexdiisana uu ahaanaynin lafdu qadfin qadaf lafdigiisana aanu ku jiraynin sariixan kaana mid cad ahayaya qadafkaasi ow kinaayatan ama sarbeeb ow amase tacriidan duurxul sarbeeb cumar walow kaana saadiqan haba ahaada mid run sheegaya fii dalika arrinka yani weylaka iyo yaa alxaal iyo daalima nafsihi waa bannaan beenba hadduusan u gudbaynin waxaan sidoo kale la rabin warka uu dhahayo ninkaas macruufka faraya munkarka reebaya ama wax tarbiyeynayo waa hadalkiisa waa inaanu ku jirin qadaf sariixa ama qadaf sarbeeb ah qadaf waxaa leedaha qofka in lagu tuuro war wax yacni markaa keeni kara xad hadaad qadafta markaa xad kugu imaan karo waxaan markaa u baxayna walow kaana saadiqan fii dalika runba mid ku sheegaya ha ahaado waa in markaa wax qadaf keenaya waa iska ilaalinaya laakiin weylaka iyo yaa daciif alxaal iyo yaa qaliila anadari linafsihi iyo yaa daalima nafsihi iyo waa la dhihi karaa kuwayaalkaas wainamaa yajuusu waxa uu banaanyahay maa qadamnaahu wixii aan soo hormarinay wayakuunu lqaradu ujeedkuna minhu laga leeyahay kaasna wuxuu noqonaya ata'diiba edbin iyo wazajra canaan waliyakuuna si uu u ahaado alkalaamu hadalka owqaca mid ku dhicid badan fi nafsi nafsada dhexdeeda warka aad dhihi rabto si qofka naftiisa ay ugu dhacdo waa dhihi kartaa waxyaabahaas qaala rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can anasin radia allahu canhu ana nabiya sal allahu alayh waali wasalama nebiga ra'aa rajulan nin ayuu arkay yasuuqu badanatan hal kaxaynayo faqaala waxau yidhi irkabhaa haa fuul faqaala waxau yidhi inahaa badanatun waa hal qaala waxau yidhi irkabhaa haa fuul qaala inahaa badanatun waa hal aan wado oo aan hadi iyo hadi u wado badana wuxuu ka wadaa waa neefkii aan xaramka u waday waay ayuu leeyahay qaala fi thaalitati markii saddexaad waxa uu yidhi irkabhaa warfuul weylaka hoogaaga eh weylakadaasuu ka rabaa marka in la dhihi karo qaala warawaynaa fi saxiixayhima can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal baynaa naxnu cinda rasuuli rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalama xilli annaga nebiga agtiisa aan ahayn wahuwa yaqsimu qasman wahuwa isaguna yaqsimu ou qaybinayo qasman ou qaybinayo qayb ou bixinayo ataahu waxaa uu yimid dulkhuwaysirati dulkhuwaysira ayaa u yimid ninkii la dhihi jiray rajulun nin min bani tamiim reer bani tamiim ah nin reer bani tamiim ayaa u yimid faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay icdil cadaalad fal faqaala rasuululahi sal slam nebigu wuxuu yidhi weylaka war hoogaaga eh waman yacdilu yaa cadaalad samaynay idaa lam acdil haddaana aniga cadaalad samaynin qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can cadiy bni xaatimin radia allaahu canhu ana rajula nin khaطba cinda rasuuli illahi sal ly slam nabiga agtiisuu ku qudbeeyey faqaala uu yihi man yutic illaaha warasuulahu ninkii alla ee rasuulkiisa adeeca faqad rashada waa hanuunay waman yacsihimaa ayuisku daray faqad awaa faqaala rasuulu lahi sal salam bisa alkhaiibu anta bisa alkhaiibu khaiib ayaa baasle anta almaqsuusu bidami midka eedaynta lagu gaaryeelaya anta adiga wa qul waxaa tiraa waman yacsi illaaha warasuulahu kala qaad ha isku darin bisa alkhaiibu antadaasuu ka rabaa qaala warawaynaa fi saxiixi muslimin aydan can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma ana cabdan addoon oo lixaadibin u sugnaaday xaadib radia allaahu canhu jaaa rasuula allahi sal l salam nebigu u yimid yashkuu xaadiban isagoo xaadib ka dacwoonayo ka sheeganayo faqaala waxauu yidhi yaa rasuul allah rasuulka layadkhulanna xaaibun xaaib waa gelaya oo gelaya oo gelaya naara naartuu gelaya faqaala rasuululahi sal slam nabigu wuxuu yihi kadabta been baad sheegtay laa yadkhuluhaa ma gelaayo fa inahu shahida badran walxudaybiyata bader iyo xudaybiya ayuu xaadiray isaga ayb kadabtadaasu ka rabaa qaala warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi qowla abi bakrin sidiiq radia allaahu canhu libnihi uu yiri cabdiraxmaan xiina markuu lam yajidhu ounan helin cashaa inuu cashaysiiyey adyaafahu martidiisa waa soo marnay yaa qunharu ayuu yiri ordoqon yahoobow waqad taqadama bayaanu hada alxadiidina wuxuu kusoo hormaray fi kitaabi alasmaa'i qaala warawaynaa fii saxiixayhima bukhaari muslim saxiixoodii waxaanu ku werinay buu yiri dhexdiisa anna jaabiran sallaa jaabir wuu tukaday fii thawbin waaxidin hal mara ayuu ku tukaday wa thiyaabuhu dharkiisana mawduucatun cindahu agtiisa ay yaalaan oo la dhigay hal mara ayuu ku tukaday dharkii kalena katabaankay u saaran yihiin agtiisa ay yaaleen faqiila lahu arrinkaabaa wax looga yiri seed hal mara ugu tukanaysaa dharkaaga kalena ku yaalo faqaala waxau yidhi facaltuhu waan sameeyey liyaraanii si uu ii arko aljuhaalu wax magaratada kuwa ah milukum idinkoo kale ah wax magaratada idinkoo kalea ah, say ii arkaanaan ugu talagalay yiri aniga wa fii riwaayatin liyaraanii sow ii arko axmaqu doqon miluka adoo kale ah inuu ii arko meesha marka hadalladaasuu ka wadaa marka nahyi iska reebidii cadaynteediibuu u baab yahay can intihaari alfuqaraa'i fuqarada in la horaro waaducafaa'i ducafada in la horaro waalyatiimi agoonka in la horaro oo la canaanto wasaa'ili midka baryootamaya la canaanto wanaxwihim iyo wixii lamida ah. wa ilaanati alqowli lahum iyo qowlka in loo jilciyo qowlka in loo jilciyo ay u baab yahay xukunkeeda watawaaduci macahum iyo iyaga la jirkooda hoos laysu dhigo la tawaaduco layskibrinin qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi fa ama alyatiima agoonka falaa taqhar ha qasbin wa ama asaa'ila midka wax weydiisanayna falaa tanhar ha hororin oo ha canaanan qaala tacaala alla waxau yidhi walaa tadrudi ladiina kuwii ha eriyin yadcuuna rabbahum rabbigood caabudaayeen bilghadaati aroortii walcashiyi galabkii yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhahu ilaahi wejigiisa ilaa qowlihi tacaala laga gaara fatadrudahum aad eriso fatakuuna marka aad ahaata min aldaalimiina kuwa dulmi falowyaalka ah wa qaala tacaala alla waxau yidhi wasbir nafsaka nafsadaada xabis maca aladiina kuwii la jirkooda ku xabis yadcuuna rabbahum rabbigood ayb rabbigood caabudayeen yadcuuna rabbahum rabbigood caabudayeen bilkhadaati aroortii iyo walcashiyi galabkii yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhahu ilaahay wejigiisa walaa tacdu ha tallaabinin caynaaka indhahaaga walaa tacdu caynaaka labadaada indhood yaanay gudbin canhum iyaga xaggooda wa qaala tacaala alla waxau yihi wakfid janaaxaka garabkaaga raarici lilmuminiina u raarici muminiinta yani u tawaaduco qaala warawaynaa fi saxiixi muslimin can caaidi bni camrin bidaali lmucjamati baa la aqriyay daalkii la dhibiceeyey asaxaabiyi ah radia allaahu canhu ana abaa sufyaana abuu sufyaan ataa calaa salmaana salmaan ayuu u yimid wa suhaybin iyo suhayb iyo wa bilaalin iyo bilaal fii nafarin maca nafarin iyagoo ah faqaaluu waxay yidhaahdeen maa akhadat suyuufullaahi ka bilaal iyo salmaan iyo suhey baa dhahayaan maa akhadad ma aynan qaadanin suyuufullaahi ilaahay seefihiisa min cunuqi caduwillaahi ilaahay cadowgiisa luquntii qoortiisa ma'khadaha booskeedii kama aynan qaadanin seefihii alle cadowga alle qoortiisa meeshii ay ahayd kama aynan qaadanin yani haddiiba abuu sufyaan nool yahay faqaala abuu bakrin radia allaahu canhu abuu waxa uu yidhi ataquuluuna haadaa kan warkan miyaad dhahaysaan lishaykhi qurayshin quraysh odaygeedii miyaad sidaa ku dhahaysaan wasayidihim iyo duqeedii duqii quraysh kaabaqabiilkii quraysh iyo odaygii quraysh miyaad sidaas ku dhahaysaan ayb waxa uu yidhi faqaala abuu radia allaahu canhu abuu bakr waxa uu yidhi ataquuluuna haadaa warkan miyaad dhahaysaan shaykhi qurayshin quraysh odaygeedii wa sayidihim iyo duqeedii ninkii odaga kaabaqabeelka u ahaa miyaa sidaan ku dhahaysaan warkan faata ata nabiya sal allahu aleyh ali wasalam nabigu ayuu u yimid fa akhbarahu waa u sheegay faqaala waxau yihi yaa abaa bakrin abuubakar ow lacallaka aqdabtahum inaad ka caraysiisay baa laga yaabaa hadalkaagaas bilaal iyo suhayb iyo salmaan inaad uga caraysiisaa laga yaabaa lacallaka aqdabtahum inaad ka caraysiisay ysoo lagama yaabo la in kunta aqdabtahum lawallaahi in kunta haddaad tahay adiga aqdabtahum inaad ka caraysiisay laqad aqdabta rabbaka rabbigaabaad ka caraysiisay <coughs> haddaad ka caraysiisay rabbigaa ayaad ka caraysiisay ogow fa ataahum waa u yimid faqaala waxauu yidhi yaa ikhwataah walaalaheeyow aqdabtukum idinka caraysiiye qaaluu laa maya bay dheheen meeshaan marka wuxuu ka rabaa meeshan wuxuu ka rabaa qofka dadkan salmaan iyo suhayb iyo bilaal waxay ahaayeen dad aan qabaa'il iyo xoog badan aan ku lahayn makad iyo madiine iyo meelaha marka iyaga dad ducafaa ul muslimiinay ahaayeen dadkii muslimiinta marka uh, ducafaday ahaayeen ka xanaajintooda marka waxay ka dhigan tahay xaqdarro looga xanaajiyo waxay ka dhigan tahay alla laga xanaajiyo khatar waa marka marka lain kunta aqdabtahum faqad aqdabta rabbaka haddaad adiga ka caraysiisa iyaga hadalkaagan aad uga caraysiisa de rabbigaabaa ka caraysiisa wax weyn waa marka meesha sidaa darteed baabka tarjamadiisuna waxay ahayd dadka fuqarada ah inaan la canaananin wax ka ama ducafaa ulmuslimiinba inaan laga caraysiinin haddii marka abubakar hadalkan saa lagu yiri maxaad u malaynay marka qofkii ama dilo ama xoolaha ka qaata ama lain kunta aqdabtahum haddii aad tahay inaad ka caraysiisay laqad aqdabta rabbaka fa ataahum waa u yimid abubakar markaa faqaala waxau yihi yaa ikhwataah walaalahayow aqdabtukum ma idinka caraysiiye qaaluu laa bay dhaheen maya qultu qowluhu ma akhadahaa bifatxi lkhaa'i qacdoo la kordhiga waa ay lam tastawfi ma aynan oofsanin seefiha alleh xaqahaa xaqeeda ma aynan qaadaninoo oofsanin min cunuqihi ninkan qoortiisa kama aynan qaadanin lisuu'i ficaalihi ficiladiisa xumaanteeda darteed wabilahi towfiiq sal allah wslm cla nabiyina mxamed wla ali saxbi